qisadiisii ayaan ku jirnay weli ay guda galeen inay hadalkiisa dhegaystaan asagana madiinu iska laasimay iyo masaajidka nebiga wax badan buu roobadii mutaharadaa ku dukaday wixii u suurogeli karta inuu ka qaato asxaabtii waaweynaydna waa uu ka qaatay intaa kadib waxaa u soo daahirtay ayarxala ilaa bilaadi shaam inuu isaga guuro dhulka shaam waa yatakhidahaa lahu muqaaman muqaam iyo nagaashana inuu meesha ka samaysto wa kaanat waxay ahayd haayatuhu ujeeddadiisa min daalika arrintaa uu ka rabay an yakuuna inuu ahaado qariiban meel u dhow min ahuquuri huquurta ashaamiyati ee shaam huquurta iyo furinta shaamiyada ah inuu u dhowaado liyushaarika suu markaa ula qayb qaato juyuusha almuslimiina muslimiinta ciidankooda fii qaswi ruum ruum duulaanka lagu qaadayo wayafuuza ouna ku liibaana biajri almuraabadati ku xirnaanta ajirkeeda fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa uu markaa ku xirnaado walamaa markii aalat alkhilaafatu khilaafadii iyo maamulkii uu u soo wareegay ilaa amiiri اlmu'miniin <clears throat> mu'miniinta amiirkoodii mucaawi bn abi sufyaan ahaa radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqda akhara wuxuu bediyey abuu muslim min ataradudi ku noqnoqoshada iyo ku laalaabashada calayhi mucaawiye uu ku noqnoqonayay wa shuhuudi ka qaybgalka iyo xaadiritaanka majaalisihi makaanu fadhiyaalkiisa uu markaa ka qayb gala fakaanat lahu waxa uga sugnaa macahu mucaawiye micigiisa mawaaqifun mawaaqif oo madkuura madkuuro ahoo la xuso mashhuura caan ah tashhadu ay markhaati uga noqdeenay qireen lirajulayni labada ninba bimusuwi lmansilati bisumuwi lmanzilati manzilada kor ahaashadeeda wa tunbiu camaa yataxallayaani waxaa kaaga warramaya waxii ay ku sifoobeen bihi xaggiisa oo min jaliili shamaa'ili shamaa'isha iyo akhlaaqaha kuwa ugu waaweyn ah arrin fara badan oo noocaas ah ayaa jirtay min daalika waxaana ka mid ah anna abaa muslimin abaa muslim ayaa dakhala wuxuu u soo galay maalin calaa mucaawiya radia allaahu canhu fara'aahu wuxuu arkay mucaawiyo yatasadaru dhexda ka fadhiya yatasaddaru yatasadar ahoo xagga dhexda kaga fadhiya majlisan majlis iyo makaano fadhi oo min majaalisihi majaalisyadiisa alcaamirati ee camirnaa ka mid ah yuu abaa muslim yimid waqad xafa waxaa koobay bihi asaga rijaalu dowlatihi dowladiisa raggoodii iyo waqaadatu jeyshihi ciidankiisa kuwa qaadadii hogaamiyaalka u ahaa iyo wa wujuuhi qowmihi qoomkiisa kuwa ugu sarsareeyay sharafta lahaa mucaawiya saa u soo koobeenoo dhexduu kaga jiraa wara'aa wuxuu arkay annaasa dadkii oo yubaaliquuna ku xeel dheeraanaya fii icdaamihi weynayntiisii wa ijlaalihi sharfidiisaba mucaawiyay aad ugu xeel dheeraanayaan tacdiimin iyo weynayn fakhashiya waa u baqay calayhi korkiisa min daalika arrintaa ashadda alkhashyati cabsi midda u daran wabaadarahu wuu la degdegay qaa'ilan asagoo dhahaya assalaamun calayka nabadgelyo korkaada ha ahaato yaa ajiira almu'miniin mu'miniinta midkay soo ijaarteenow ninkii mucaabiye ahaa ee la tacdiiminayay intuu dul yimid buu yidhi shaqaalihii mu'miniintow nabadgelya korkaaga ha ahaato faltafata ilayhi annaasu dadkiibaa saa u soo eegay waa lala yaabay ninkan amiirka iyo khaliifka ku dha'aya ajiirka mu'miniinta faltafata ilayhi annaasu wa qaaluu waxay dhaheen amiira almu'miniin dheh yaa abaa muslim abaa muslimow ajiir almu'miniin ma ahee amiir almu'miniin dheh falam ya'bah lahum danna kama gelin warkoodii dan kama gelin wa qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka ya ajiira almu'miniin war midkay mu'miniinta soo kiraysteen oo shaqaalaha u ahow nabadgelyo korkaaga ha ahaato faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen amiira almu'miniin yaa abaa muslim abaa muslimow amiira almu'miniin dheh falam yucirhum uma raaricin oo uma taagin samcahu dhegihiisa walam yarmi ma u tuurin naxwahum dhankooda biarfii araggiisa dhegna uma dhigin aragna uma raaricinin wa qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka yaa ajiira almu'miniin waa uu kusii celiyey shaqaalaha mu'miniinta iyo midkay mu'miniinta soo ijaarteeno nabadgelyo korkaaga ha ahaato falamaa hama annaasu dadku markii ay damceen bimuraajacatihi bimuraajacatihi markii ay damceen iltafata ilayhim inay ku celiyaan hadalka oo ay ku raajaceeyaanay dhahaan maxaad ka wadaayi qabtaan iltafata ilayhim mucaawiya mucaawiya dadkii eegay wa qaala wuxuu yidhi dacuu wardhaafa abaa muslim fahuwa aclamu bima yaquul asagaa yaqaan wuxuu dhahaye hadalkan wuxuu ula jeeda asagaa yaqaane ha ku degdeginee dhaafa famaala abuu muslim wuxuu u iishay ilaa mucaawiya wa qaala lahu wuxuu ku yidhi innamaa maaluka tusaalahaaga bacda an wallaaka allaahu ilaahay markuu kuu dhiibay kadib amra annaasi dadka amarkooda ka mahali man ista'jara ajiiran waa sidii qof shaqaale soo kiraystoo kale inaad suuqaad tagto hal qof funfuundi ah oo shaqaalaad soo kaxaysatay la mid tahay waw kala uu u wakiishuu u dhiibtay ilayhi xaggiisa amra hanamihi arigiisa arintooda war niyow arigaan ii ilaali wajacala lahu uu u yeelay aljra ajirna uu u ballan qaaday calaa an yuxsina inuu ilaaliyo raacyahaa ilaalinteeda wayaxfada uu ilaaliyaa badaanaha jasadkooda wayawafira uu weyneeye aswaafaha iyo waalbaanaha dhogorteeda iyo caanaheeda labadaba suufka dul saaran ariga inuu tawfiir ka dhigow aad u dhaqaaleeyo wanaajiyo iyo caanahoodaba fa in huwa haddii ninkaa shaqaalihii lasoo shaqaalaystay lasoo kiraystay qaama uu u istaaga bimaa cuhida ilayhi wixii lagula ballamay xataa takbura ilaa ay weynaadaan alsaqiiratu tii yarayd watasmanay cayisho alcajafa tii caatada ahayd wataصixa ay caafimaada alsaqiimatu tii xanuunsanayd oo ariga uusaa u wanaajiyo acطaahu ajrahu ajirkiisuu siinayaa ninkii shaqada lahaa ee ariga ninka u dhiibtay hadduu soo u wanaajiyo ajirkiisibuu siin weli wasaada waa u ziyaadinayaa in huwa haddii lam yuxsin uu ilaalin waayo wanaajin waayo raacyahaa raacitaankeedii ilaalinteeda waqafala canhaa kaafil uu ka noqdo u iska iloobo xataa halakad ilaa ay halaagsantay baaba'do cijaafuhaa tii caatada ahayd wahasilad ay caatowdo simaamuhaa tii cayilneed wadaacad ay dhuntay baaba'do aswaafuhaa dhogortoodii waalbaanuha manaca alajra canhu ajarku u diidayaa marka ilaa howlba ma qabanin wixii markaa lagu soo kiraystay wuu ka mancinayaa xaggiisa waqadiba weliba wuu xanaaqayaa calayhi korkiisa wacaaqaba welina wuu sii ciqaabayaa fakhtar u dooro linafsika nafsadaada maa fiihi wixii kugu sugan khayruka iyo ajruka khayrkaaga iyo ajirkaaga arrimo ahee dadka iyo xoolaha iyo dhammaan adaa ka mas-uul ah haddaad ilaaliso ilaahay awoodda uu kuu dhiibayna ajir baad ku leedahay laagtiisa haddaad dayacdana ciqaab baa kuu dambeeye labadaa mid dooro farafaca mucaawiya ra'sahu madaxiisii buu kor u soo qaaday wa kaana mutriqan mid raariciyey buu ahaa ila alardi arladee hoos buu fiirinayay markii hore wa qaala wuxuu idhi jazaaka allahu cana ilaahay xaggeena ha kaaga abaalguda iyo wa cani raaciyati raciyada waa dadka loo taliyee madaxda loo yahaye khayran khayr allah kaaga jaasiyo yaa abaa muslimin abaa muslimow famaa calimnaaka ma aanan kuu ogeyn ilaa naasixan naseexeeye lilaahi alla dartii dadka u naseexaynaya inaad tahay maahane ilaahay iyo walirasuulihi rasuulkiisii walicaamati lmuslimiin muslimiinta caamadoodaba washahida wuxuu ka qayb galay abuu muslim abaa muslim uu xaadiray salaata aljumcati jumco salaadeeda fii jaamici dimashik masaajidka weyn ee dimashik ku yaala yuu salaad maalin ka qayb galay wakaana amiiru lmu'miniin mu'miniinta amiirkoodii mucaawiya bni abi sufyaanna yakhtubu nnaasa dadku u khudbaynaayey asagaa khudbadii akhrinahay wayadkuru lahum wuxuu ku xusay ee uu sheegay dadkii maa amara bihi wixii uu faray oo amar uu ku dhiibay oo min karyi nahri webiyaal qoditaan ah in ceelo webiyaal oo kale la qodo barada barada meel la yidhaahdo berada meesha la yidhaahdo dhool ha laga qoda buu yidhi nahriyaalo iyo webiyaalo in markaa laga qodo oo cusub xataa tasfuwa lahum ilaa dadku ay saafi ugu noqoto mashaaribuhu cabitaankooda biyaha ay cabayaan ilaa ay noqdaan biyo macaan oo naqiyo saafiyo moysaxo ah ilaa saa ay noqdaan dadka biyaha loo sameeyo amarkaasaan dhibi buu khudbadii ku sheegay fanaadaahu abuu muslim baa ka soo dhex qayliyay min bayni اljumuuci ciidankii jumuuca jamaacada kasoo soo qayb gashay jumcada dhexdooda yuu kasoo dhex qayliyey wa qaala wuxuu yidhi tadakkar xusuusa yaa mucaawiya mucaawiyo annaka adiga haama annaka adiga haamatulyawmi maanta inaad tahay kii geeriyoonayo dhimanaya ow ama beri beri ama maantaad dhimanaysaa iyo ogow wa waana daaraka daartaadana qabrun waa qabri oo min alqubuuri qubuuraha ka mid ah fa idaa ji'tahaa haddaad la tagto bishay-in shay kaana laka waxaa kuugu sugan fiiha qabriga gudihiisa shay-un shay wanaagsano waxbaad la tagtay wain ji'tahaa haddii aad la timaado qabrigood la tagto sifra alyadayn gacmo maran adoo waxba wadaninna wajadtahaa waad helaysaa qaacan safsafan bannaan cidlaad ka helaysaa gawaan baad la kulmaysaa macnaha wainii anigu uciiduka waxaan kaa magangelinayaa bilaahi ilaahay yaa mucaawiya mucaawiyow waxaan rabbi kaa magangelinayaa an tadun an tadunna inaad u malayso ana alkhilaafata madaxtinimadu inay tahay karyulanhaari webiyaallo la qodo webiyaallo la qodo inay tahay wa jamcu lamwaali xoolo la jamciyo wainama alkhilaafatu khilaafada iyo maamulkii madaxtinimadu camalun waa camal oo bilxaqi xaq lagu camal falo wa qowlun waa qowl oo bilmacdalati cadaalad ahoo dadka lagu garsooro waakhdu linnaasi dadka in lagu qabto bimaa yurdi allah waxa ilaahay raalli ka yahay caza wajalla madaxtinimada lagu tilmaamayo waa taa yaa mucaawiyata mucaawiyow innaa annagu laa nubaali u aabayeeli mayno bikadari alanhaari webiyaala wasaqdooda hadday carun leeyihiin idaa safat hadday saafi noqoto ra'su caynana indhahe ra'su caynina indhaheenna madaxeenna indhahooda hadday saafi noqdaan biyo wasaqooboo carun noqday waxba nagama dhibaayaan wa innaka adigana ra'su caynina baa tahay bacdamaad madaxweynahaynii tahay indhaheenna madaxeenna indhahoodii baa tahay fajtahid dadaal fii an taballa inaad ahaato adiga saafiyan mid saafi ah biyaha nadiifkaa waxaa ka muhiimsan madaxweyneha inuu saafi noqdo yaa mucaawiyatu mucaawiyo innaka adiga intaxid haddaad dulmiso calaa rajulin nin waaxidin oo keliya yadhab wuxuu la tegayaa xayfuka dulmigaaga calayhi aad dushiisa dulmisay bicadlika cadaaladaada dhammaanteed hal qofood haddaad dulmiso khalaas cadaalad ma lihid faiyaaka waxaan kaaga digayaa adi iyo waulmi ulmi faina ulma ulmigu ulumaatun waa mugdiyaala ywma alqiyaama maalinta aakhire saasuu u wacdiyey falama intahaa markuu dhammeeyey abuu muslim min kalaamihi nazla ilayhi wuu u soo degay mucaawiya can ilmimbari mimbarkuu ka soo degay mimbarkuu khudbada ku akrinaayey buu ka soo degay wa aqbala calayhi abaa muslim buu soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi yarxamuka allah ilaahay ha kuu naxariista yaa abaa muslim wayajziika ilaahay ha kaaga abaalmariya cannaa xaggeenna khayra aljazaa'i abaalmarkan u khayr badan wa fii maratin ukhraa mar kale ayuu sacida wuxuu fuulay mucaawiya almimbara mimbarka wa sharaca wuxuu bilaabay fii khudbatihi khudbadiisa waa jimco kale wa kaana wuxuu ahaa qad xabasa mid u diidoo ka xabisay can innaasi dadka cataayaahu mushaharadoodii shahrayni laba bilood xilligaa mimbarka uu fuulaayo dadka u khudbaynaayo dadkii laba laba bilood muusan siinin mushaharadoodii fanaadaahu abuu muslim baa haddana dhex qayliyey wa qaala wuxuu yidhi yaa mucaawiya inna haada almaal war maalkan laysa maaha bimaalika maalkaaga ma aha walaa maali abiika wa ummika hooyaday aabbaha maalkooda maahan buu yidhi khudbadii uu dhex fadhiyaa waxaan aad ku socotii khudbadaad noo akrinayso jooji marka hore xoolahan aad leeda xagtaada yaala adi ma lihid hooyadaana ma laha aabbahaana ma laha fa biayi xaqin xaqee taxbisuhu aad uga xabisaysaa caninnaasi dadka ma ii sheegi kartaa sababta iyo xaqa aad dadka ugu diidaysa xaqa aad ku leedahay muxuu yahay fabada'a waxaa ka soo daahiroo ka soo muuqday alqadabu xanaaq calaa wajhi mucaawiya mucaawiya wejigiisa wuu xanaaqay wajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yataraqabuuna inay sugaan oo ay dhowraan maa casaa maxaa mudan an yakuuna minhu inuu xaggiisa ka ahaado see la yeeli doonaa ma la soo qaban doonaa ma la garaaci doonaa ma la dili doonaa dadkii dhagahay taageen famaa kaana minhu maba ka ahaaninba xaggiisa waa mucaawiye ilaa an ashaara inuu u ishaaray ilannaasi dadka an imkuhuu warnagaada oo fadhiya fii amaakinikum meelihiina ilaa haddii kala buuq baa dhacaya sidiina u fadhiya buu yidhi walaa tabraxuhaa ana ka bixina ha ka zuulina meelihiina inaad ahaataan uma kabacdi nazla wuu ka soo degay mucaawiya cani lmimbari mimbarkuu ka soo degay watawada'a waa weyse qaatay wa araaqa wuxuu ku shubay calaa nafsihi nafsadiisa shay-an waxoogaa oo min almaa'i biyo ah biyona waa isku soo shushubay uma kabacdi sacida almimbara mimbarkii buu soo koray faxamid allaha allou mahdiyey caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye wacaطnaa wuu ammaanay calayhi cala allahi bima huwa ahlu wuxuu ilaahay ehel ku yahay buu ku ammaanay wa qaala wuxuu yidhi ina abaa muslimin abaa muslim qad dakara wuxuuna xasuusiyey anna ama noo sheegay ana haada almaal maalkaani laysa inuusan ahayn buu ii xusay bimaali maalkayga walaa maali abii wa ummii hooyada iyo aabbahayna inaysan lahayn waqad sadaqa wuu run sheegay abuu muslim fii ma qaala wuxuu yidhi runtii waaye buu yidhi xoolaha muslimiintae ka dhaxeeyaana anima hooyaday aabbahayna ma laha wa inii anigu laakiin samictu waxaan maqlay rasuul allah rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam oo yaquulu dhahaya alghadabu xanaaqu min ashayaan shaydaan buu ka ahaaday xanaaqii hadda iqabtay soo ma aha shaydaan buu ka yimid waashayaanu shayaankuna min annaari naar baa laga abuuray idan waa aarte qofku markuu xanaaqindhiisaa gaduutaa marjiyadiisaa bannaanka soo baxa asagoo dhan kadman buu noqdaa shaydaankana naar baa laga abuuray waalmaa'u biyuhuna yudficu nnaara dabkay demiyaan fa idaa qadiba hadduu xanaaqa axadukum maxadkiin falyakhtasil ha soo qubaysto ama ha soo weyse qaato mar allaale markaad xanaaqta bax soo weyse qaado ama qubayso ama korkaaga biyo ku shub waayo xanaaqa shaydaan buu ka ahaaday shayaankuna naar baa laga abuuray naartana biyaa lagu damiyaa ayuha nnaas dadow waa mucaawiya uqduu usoo kalaha beritoole calaa acطiyaatikum xoolihiina usoo kalaha siismadiini u imaada calaa barakati اllaahi caza wajalla wacdigii buu qaatay jaza allah ilaahay ha u abaalgudo abaa muslim alkhawlaani khayra aljazaa'i abaalmarkan u khayr badan faqad kaana wuxuu ahaa maalan tusaale fadan sarayso ayadoo kale aan la arkin fi sadci ku dhawaaqidii la jahritaanka iyo bannaan dhigitaanka bikelimati alxaqi kelimada xaqaa lala jahro wa radia allahu ilaahay ha ka raadi noqda can mucaawi bni abi sufyaan ajzala aridaa raadi ahaashatan u weyn faqad kaana mucaawiyana wuxuu ahaa namuudajan tusaale raa'ican oo saraysa fi linصiyaaci likelimati اlxaqi u dheg raaricinta iyo usoo laabashada iyo qaadashada kelimada xaqa la qaato wamaa axsana maxaa ka wanaag badan qawla alqaa'il qaa'ilkii hadalkiisa ninkii shaacirka ahaa ama qaa'ilka ay hadlayay hadalkiisa ee uu yidhi aqiluu calayhim aqiluu ka leexiya ka kor qaada calayhim korkooda dadkaa fiicfiican ee wan wanaagsan min allawmi dagaalka ka daaya canaanta iyo caydaad ku haystaan ka dhaafa laa abban liabiikum aabbihiin aabba uma sugnaadee aabbihiin aabbaha waaye war dadka wan wanaagsan dagaalka iyo cayda ka dhaafa ow amase sudduu xira oo daboola almakaana aladii sadduu makaankii ay dabooleen wixii ay qabteen oo kala qabta haddii kale culimmada caydii waxyaabaha kale ka daaya qofaan waxna tarayn waxna qabanayn ummaddan wax u siyaadinayn kii ummadda wax u qabanayana cay iyo dhibaatii aflagaada la dul ayuu la hadlayaa aqilu war ka leexiya oo ka daaya calayhim korkooda dadkaa fiicfiicnaa min allawmi min allawmi canaanta ka daaya cayda iyo waxaad ku haysaan ka dhaafa aqiluu calayhim ka daaya korkooda laa abban liabiikum aabbihiin aabbaha waaye aabbihiin aabba uma sugnaadee min allawmi dagaalka iyo cayda ka daaya aw sudduu ama ka soo baxa almakaana aladii sadduu makaankay ka soo baxeen meeshay ka soo baxeen iyo waxtarkii ay qabteen oo kala qabta aw sudduu ooda oo daboola almakaana aladii sadduu makaankay dabooleen wixii ay muslimiinta islaamka u qabteen oo kale u qabta haddaadan u qabanayn caydii dhibaatada ka daaya macnuhu waa sidaa abaa muslim alkhawlaani qisadiisii cajaa'ibta badnayd yaan meesha oga baxaynaa taabiciga ku xigaanu gelaynaa waa saalim ibni cabdillaahi ibni cumar waa xafiid lfaaruuq waa xafiid lfaaruuqi faaruuq wiilkuu awowga u ahaa xafiidka waxaa loola jeedaa wiilkaaga wiilka uu dhalay baniina wa xafada waa meeshuu ilaah ka yidhi waxaan idiin yeelnay caruur waxaan idiin samaynay owlaad iyo owlaaddiina owlaaddii ay markaa dhaleen xafiid lfaaruuqi kaana saalim saalim wuxuu ahaa iqa nin aad loogu kalsoon yahay kafiira alxadiidi xadiidkiisuna uu aad u badan yahay wuxuu ahaa caaliyan caaliman caaliman buu ahaa caalim nin aad u yaqaana caaliyan caaliman ayaa ku ficneed fi rijaali rijaaشhana aad u yaqaana rijaaشhan waxaa loola jeedaa waa rijaasha asaaniidda xadiiska caaliyan haddii la dhaho midka ugu sarreeya buu ahaa fi rijaali rijaasha marka la yidhaahdo ragga axaadiista warisee rijaasha ah ragga noocaasa midka ugu sarreeyuu ahaa ama caaliman fi rijaal buu ahaa ragga mid aad u yaqaana warican nin xalaal miiradnimo badanna waa ahaa aad buu xalaasha ugu dadaalayey ibnu sacdin baa sidaa yidhi haa naxnu anagu ulaa'i kuwan baan nahoo waxaan ku sugan nahay fii khilaafati alfaaruuqi cumarulfaaruuq khilaafadiisa ridwaanullaahi calayhi raadi ahaashada ilaahay korkiisa ha ahaatee wahaa hiya midani dii madiinatu rasuulillaahi rasuulkii ilaahay magaaladiisii waayey sala allahu calayh wasalam tacijju waxay la buux dhaaftay bikhanaa'imi alxarbi xarbiga dagaalka haniimadii laga soo qaaday allatii taasoo axrasahaa ay soo heleen ay soo koobeen almuslimuuna muslimiinta min aslaabi dagaalkii iyo guushii ay ka soo guulaysteen yastajurda ninka lagu magacaabo horaanu soo marnay waa aakhiri muluuki lfurs furs boqoradooda kii ugu dambeeyey ayuu markaa ahaa haniimadii dagaalkiisa laga soo qabsaday yastajurda iyo magaaladii madiina la buux dhaaftay falaqad kaana fiiha waxaa ku dhex sugan ee haniimada min tiijaani alakaasirati nimankii akaasirada ahaa oo nimankii kaysariyiinta ahe e, e, waxaa ku dhex sugnaa tiijaankoodii waa taajka madaxa la gashto almurasacati ee lagu qurxiyey biljawhari jawhar baa lagu qurxiyey wax dhalaalaya wa manaaطiqihim suuman iyo wixii dhexda lagu xihanahayey ayaa ku dhex sugan almarsuufati lagu qurxiyey ayadana billu'lu'i luu lagu qurxiyey wa suyuufihim seefahoodii almuxallaatin lagu qurxiyey bilyaaquuti wاlmarjaani yaaquut iyo marjaan waa shay aad u qurxoon lagu qurxiyey oo lagu taxay maabaa kaga sugan lam taqac calayhi aysan ku dhicin caynu il min qablu horay wax aan weligood indha arkin yaa waxaa ku dhex sugnaa maalintaa faqad kaana wuxuu ahaa maca haadihi lkunuusi kunuustaas ayada ah iyo kaydka micigiisa kunuustaas aطaa'ilati ee sarraysay alhaa'ilati haa'ilada ahayd ay dadka la yaabeen oo wareerisay micigooda waxaa la socday xashdun kabiirun jamac fara badan dad fara badan baa la socday oo min sabaayaa wixii laga soo qafaalay alfursi furs ah raggii iyo dumarkii farisiinta laga soo qafaalayna way la socdaan kaydka wa kaana waxaa ahaa baynahunna gabdhaha la soo qafaalay waxaa dhexdooda ku sugnaa banaatu banaadkii gabdhihii yasdajurda uu dhalay ahalaaatu ee saddexda ahaa boqorkii farisiyiintaee cararay ee asagoo cararaya dhintay saan soo marnayba saddexdii gabdhood ee uu dhalay yaa qafaalkii ku jira fasharahunna fasharaahunna waa uu iibiyey fasharaahunna wuu gaday cali radia allaahu canhu biamanin lacag buu ku iibiyey lacagtaasoo jazlin aad u sarraysa lacag jazli ah oo adag oo sarraysoo badan ayuu ku iibiyey wa carada wuxuu u bandhigay calayhinna korkooda daa'ifatan koox oo min almaci sharaabi lmuslimiin muslimiinta dhallinyaradooda kuwa ugu qurqurxoon ah ayuu u bandhigay fakhtaarad way dooratay ixdaahunna saddexdii midood alxusayn ibnu cali bay dooratay waa sibta rasuulilaahi rasuulka wiilkuu awoowaha u ahaa oo ay gabadhiisu dhashay sala allahu calayh wasalam waanjabat lahu waxay u dhashay zayn alcaabidiin waan soo arrinay qisadiisa wakhtaarad way dooratay ahaaniyatu tii labaadna muxamed bin abibakrn sidiiq bay dooratay radia allahu canhu waanjabad lahu waxay u dhashay alqaasima qaasim bin muxamed bin abibakar oo axada fuqahaa lmadiinati sabca toddobadii fuqaha ee caalimiinta culimmadii madiina mid ka mida ahaa asna waan soo qaadanay taariikhdiisa waاkhtaarad way dooratay aلثaaliثaةu tii saddexaad cabdullaahi ibnu cumar bay dooratay cabdullaahi ibnu cumar cumarkaasoo khaliifati اlmuslimiin muslimiinta khaliifkoodii ahaa waanjabad lahu waxay u dhashay saaliman saalim oo aan hadda ka sheekaynayno qisadiisa saalimkaasoo xafiida alfaaruuqi faaruuq wiilkuu awoowaha u ahaa ah waa ashbaha annaasi dadkana aad ugu ekaa samtan xagga hay-adda bihi cumar aad buu markaa ugu ekaa fatacaalow kaalaya marka naqifu aan dul istaagna calaa suwarin qaab suurad aan dul istaagno wadaa'atin oo iftiin badanoo min xayaati saalim ibni cabdillaahi bni cumar noloshii saalim ibni cabdilaahi ibni cumar noloshiisii ah bin alkhaaab radia allaahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo asaga wa can abiihi aabbihiina allah ka raadi noqdo wa can jaddihi awowgiisana allah ka raadi noqdee welida waa la dhalay saalim ibni cabdilaahi fii rixaabi almadiina rixaabkii barxaddii almadiinati almunawara madiinadii munawarada ahayd ee iftiintaa lagu dhalay mathwaa rasuuli illaahi rasuulka nagaashihiisa waa meeshii u deganaa sala allahu calayh wasalam wa daari hijratihi daarta hijradiisii baa lagu dhalay waa daartu u hijrooday nebiga wa fii ajawaa'iha barxaddeeda ama jihooyinkeeda alcabiqati ee lagu udgiyey bituyuubi nubuwati nebinimada diibkeedii almuta'allaqatin ee iftiimaysay bisana alwaxyi waxyiga iftiinkiisa la iftiimaysay ayuu daraja ku socday wa kuna barbaaray derajo ayuu ku socod bartay derajka macnaha waa mataqaanaa barbaaritaanka iyo meesha uu ku soo koro qofku ku gurgurto ku socod barto waxay ahayd jawigii lagu udgiyey magaalada madiina nebinimada qiibkeeda iftiinka waxyigan uu ka iftiimayay meesha ayuu daraja ku koray oo washabba ku barbaaray wa fii kanafi abiihi aabbihii hoostiisa aabbihii alcabaadi cibaadada badnaa waa cabdulahi bnu cumare azahaadi zaahidka ahaa sawaami alhawaajiri maalintii kulaylkaa soonka badnaa qawaami alasxaari aroortiina taagnaashada badnaa ayaa tarabbaa ayaa barbaariyo ayuu ku soo barbaaray macnaha aabbihii hoostiisa aabbihii cibaadada badnaa zaa'id ka ahaa maalintiina soo mahay habeenkiina istaagahayay meeshaasuu tarabbaa ku soo barbaaray wa biakhlaaqihi akhlaaqdiisii alcumariya cumariyada loo nisbeeyey ayuu takhallaqa ka akhlaaq dhigtay akhlaaqdiisii wa biakhlaaqihi alcumariya reer cumar loo nisbeeyey akhlaaqdii aabbihii waa ee reer cumar ahaa ayuu takhallaqa ka akhlaaq dhigtay walaqad ra'aa wuxuu arkay fiihi asaga abuuhu aabihi waa saalime aabbihii baa saalim wuxuu ku arkay min makhaayili tuqaa alla ka cabsiga madaahirteeda waxyaabaha daahirkaee ka soo muuqda ama calaamaad ka dheh adtuqaa wa calaa'imi alhudaa hanuunka calaamaadkeedii astaanteedii ayuu canugiisii ku arkay wa absara wuxuu arkay fii suluukihi suluugiisa iyo dhaqankiisa oo min shamaa'ili lislaami islaamka dabeecadooyinkiisa ah wa akhlaaqi lqur'aani qur'aanka akhlaaqdiisa wuxuu ka arkay fawqa maa wax ka sarreeya wixii kaana uu ahaa mid ku arka yaraahu kaana uu ahaa yaraahu mid ku arka fii ikhwatihi walaalihi walaalihii kale ee la dhashay wuxuu ku arki jiray wax ka sarreeya buu saalim ku arkay fa axabahu markaasuu jeclaaday xubban jacayl buu jeclaaday cabdulaahi wiilkii saalim ahaa jacaylkaasoo malagka hantay calayhi korkiisa shiqaafa qalbihi qalbigiisa bartamihiisa waa gudaha iyo calaaqa iyo meesha halaaqa iyo meesha gudaha ah qalbigiisa hantay wakhaalada dheehay minhu jacaylkaa xaggiisa xabaatilfu'aadi fu'aadda iyo laabta moolkeeda iyo meesha ugu hoosaysa khaalateeyo dhex galay xataa intii laamahu ay la dagaaleen allaa'imuuna dadka wax dagaala fii dalika arrintaa jacaylkaa faraha badan ee saalim uu u qabo yaa lala dagaalay faqaala wuxuu yidhi waa cabdullahi ibnu cumare yaluumuunanii way ila dagaalayaanoo fii saalimin saalim bay igu haystaan wa aluumuhum anna waan la dagaalayaa buu yidhi way ila dagaalayaan maxaad u jeclaatay saan xoog aad ugu jeclaatay anna waan iska celinayaa wajildatu waa maqaarka iyo jildiga bayna alcayni walanfi sanka iyo isha u dhaxaysana saalimun waa saalim meeshuu iga taagan yahay maba ogaba haragga iyo maqaarka isha iyo sanka u dhaxaysa saalim waaye wa aqbala calayhi wuu qaabilay yabuhuhu asagoo u fardhinaya wiilkiisa maa wacaahu wixii uu ku xifdiyey sadruhu laabtiisa oo min xadiidi rasuuli illaahi rasuulka axaadiistiisa ah sal اlahu alayh wasalam wayufaqihuhu fahamsiinaya fii diin illaahi ilaahay diinkiisa wayumaliihi ka buuxinaya qalbigiisa ama u meerinaya min kitaabi illaahi ilaahay kitaabkiisa uma kabacdi markuu intaa wiilkiisii saalim cabdullaahi uu ku shubay dafaca bi wuxuu u diray ila alxarami shariifi masaajidkii xaramka ee shariifka ee madiina wa kaana masjidu rasuuli illaahi rasuulka masjidkiisa sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa maa zaala midaan ka zuulin macmuuran inuu buux dhaafay uu camiran yahay ayna camirayaan bidaa'ifatin koox kabiiratin oo weyn oo min jillati saxaaba saxaabada kuwooda ugu waaweyn ah faxayumaa meel allaala meeshii alamma uu aaduu u qasdo alfataa wiilkaa yar waa saalime biruknin oo rukni ah oo min arkaanihi masaajidka tirarkiisa ka mid ah meeshuu aadaba alfaa wuxuu helayaa ammaama hortiisa najman xidig fiihi alaqu aad u iftiimaya oo min sana nubawati nebinimada iftiinkeeda ah nin saxaabi ahaa fadhiya najmiga waxaa loola jeedaa waa nin saxaabi ah ilaan saxaabtu waa nujuum mid allaala midkaad ku dayataan waad hanuunaysaan buu xadiis tilmaamay marka meel kastoo tiir ah oo masaajidka tiriisa ka mid ah xidig baa fadhiya xidigaasoo aad u iftiimaya iftiinka nebinimada wa cabaqa kasoo udgaahaya min tuyuubi risaalati risaalada udugeeda algaraa'i ee iftiinka badnayd waynamaa meel allaala meeshii rama uu ku tuuro canugii saalim ahaa biarfihi araggiisa ow alqaa ama uu u raariciyo u rido bisamcihi dhegihiisa absara khayran wasamica biraran khayr buu arkayaa wanaagna waa maqlayaa waa meel aad i aad isaga barako badanoo khayr iyo wanaag iyo diin lagu haayo wabidaalika sidaa darteed utiixa lahu waxaa u suuro gashay oo loo suuro geliyey an ya'khuda inuu saalim wax ka qaato uu ka barto can daa'ifatin koox oo min jillati saxaabati saxaabada kuwooda ugu sharafta badan ee ugu waaweyn ah calaa ra'sim uuna ugu horeeyo abuu ayuub alansaariyu wa abuu hurayra wa abuu raafic wa abuu lubaaba wa zayd ibnu lkhaaab wadaalika arrintaana waxay ahayd oo ugu sii darnaa bilidaafati idaafa ahaan ugu sii jirtay intaa waxaa lo ugu sii ziyaadsanayd ilaa waalidihi aabbihii cabdullaahi bni cumar oo asagana wax ka bartay famaa labia maba daahinba an hadaa inuu noqday saalim calaman caalim oo min aclaami muslimiin muslimiinta culimmadooda ka mid ah wasayidan sayid buu noqday jaliilan oo weyn oo min saadati taabiciin taabiciyiinta saydadoodii dadka ugu sharafta leh ka mid ah wa axada fuqahaa'i almadiina magaalada madiina fuqahadeedii mid ka mida ayuu ahaaday aladiina kuwaasoo yafzacu ay ula soo cararaan ilayhim xaggooda almuslimuuna muslimiinta fii diinihim diinkooda mar allaala markay rabaan inay diin ogaadaan iyo su'aal ay dalbaan dadka loo soo cararuu ku jiray waya'khuduuna ay qaataan canhum xaggooda waya'khuduuna way qaadanahayeen dadkii canhum xaggooda shareecata rabbihim rabbigood shareecadiisii diintiisa toddobada xaggooday ka qaadanayeen wayarjicuuna way ula laabanayeen ilayhim xaggooda fi lmucdilaati waxyaabaha shidooyinka ah ee dhibaatooyinka ah addiin wdunya adduun iyo diin labadaba wixii mucdilaad ah oo mashaakilaad ahna raggan toddobada ah yay markaa ula laabanayeen wa kaana waxay ahaayeen alwulaatu nimankii madaxda ahaa ya'muruuna kuwa fara qudaatahum dadka maxkamadaha u fadhiya idaa curidat calayhim hadday ku soo baxdo xaggooda oo loo soo bandhigo alqadaaya arrin xukun u baahan ay yadfacuu bihaa inay u dhiibaan ilayhim xaggooda inay u wacaanay ay dhahaan arrintaana timide ka warrama fa idaa jaa'athum hadday u timaado almas'alatu su'aal ijtamacuu way ururi jireen jamiican dhammaan wanadaru way eegaayeen culimmadii fiiha dhexdeeda uma kabacdi laa yaqadii ma xukmin jirin alqudaatu nimankii qudaada ahaa ilaa bira'yihim waxay ayagu arkaan ma ahane waxay dhahaan waxa xukunku saabuu u dhow yahay kaasay ku dhawaaqi jireen wa kaana ascad alwulaad madaxda kuwa ugu liibaanida badnaa xadan xagga nasiibka iyo dheefta wa atyabuhum midka loogu jeclaa uxduuhatan xagga soo diritaanka ama hadalka midkay ugu hadal jeclaayeen wa aqarabuhum ugu dhowaa ilaa quluubi nnaasi dadka qulubtooda wa awfaqahum loogu kalsooni badnaa cinda alkhulafaa khulafada agtooda dadku wuxuu ahaa man ya'khud qofkii qaata bimashuurati saalim ibni cabdillaah saalim ibni cabdillaah talabixintiisa ninka qaatay wulaadu aad u jeclaayeen oo wayalzimu laazima bitawjiihihi waxyaabaha uu baraarujinaya asaga towjiiha iyo wuxuu dadka ku tawjiihiyo ninka laazima oo madaxda oo ka mid ah dadka maxkamadda fadhiya dadka noocaasay wulaaddu aad u jeclaayeen ama aladiina kubi yukhaalifuuna khilaafahay amrahu amarkiisa waa saalime faqad kaanat almadiinatu magaalada madiina waxay ahayd tambuu bihim tanbuu bay ahayd mid ay ciriiri la noqoto bihim ayaga qofkii saalim arartiisa khilaafa magaalada madiina ciriiri bay la noqon jirtay walaa tataxamalu walaayatahum walaayadoodana lama taxamuli jirin oo mid taxamul u samaynaya wilaayadiisa ma ahayn lama sii dhaafi jirin qof allaala qofkii khilaafa saalim ibnu cabdilaahi ra'yigiisa looma dhiibi jirin oo looma dhaafi jirin wilaayanimadiisa isla markii waa la casilaya min dalika waxaa ka mid a arrintaa anna cabdiraxmaan bin daxaakin ninka lagu magacaabo weliya almadiina magaalada madiino barasaafka ahaa fii khilaafatin waktigii yaziid ibnu cabdilmelik uu khilaafada haayey wa kaanat faadimatu binti xusayn radia allaahu canha ilaahay ha ka raadi noqdee waxay ahayd faadimo binti xusayn gabadhan lagu magacaabo waa faadima binti xusain bin cali ibni abi aalib radia allaahu canha wa nadara allah ku ifiyo ama radia allaahu canhu oo markaa xusein ay noqoto faadima binti xusain waxay ahayd radia allaahu canhu xusein allah ka raadi noqdee wa nadara allah ku ifiyo fi ljannati jannada ruuxaw ruuxdiisa qatara malad mid garoobowday bay noqotay odagii baa ka dhintay xaajigeedii wanqaacat waxay u go'day ilaa wlaadihaa ilmaheeda guur oo dhan bay faraha ka qaaday mar hadday garoob noqotay armal noqotay way iska daysay guur carruurtoodiibay u go'day inay korsato fataqadama waxaa u soo galay ilayha xaggeeda ibnu daxaakin waa waaligii madiina wa khatabahaa wuxuu u doonay faadima linafsihi nafsadiisa waaligii madiine intuu guriga usoo galay buu yidhi waan ku doonayaa faqaalad waxay tidhi wallaahi allaan ku dhaartaye maa abqii dooni maayo aniga azawaaja guur walaalo guur diyaar uma ihi walaqad qacadtu waan fadhiistay calaa baniya ilmahaygii ayaan u fadhiistay bay tidhi walaqad qacadtu calaa baniya ilmahayga inaan korsado waqaftu waan waqafay oo waxaan ku istaajiyey nafsii nafsadayda calayhim korkooda inaan ilmahayga korsado aana qof kalena aadin fajacala wuxuu guda galay yulixu inuu ku celceliyo calayha korkeeda wahiya ayaduna taxtaalu way ka xeeladaysanaysaa filictidaari cudur daarashada ilah xaggiisa toos uma dhihi karto kuma rabo ila waa ninkii meesha haystay cudurdaar buunbay keenaysaa saanaan ahay ilmooley baan ahay kuma dhaqi karo wax un ixtaal bay samaynaysaa waa min hayri mukhaashanatin u caddayn la-aan si cadaan ah oo si toos ah oo ay u leedahay kuma rabina ma laha khawfan cabsi ay ka cabsanayso min sharihi shartiisa nin aad u shar badan buu ahaa falamaa markii wajadahaa uu helay falamaa markii wajadahaa uu helay ta'baahu inay diidayso u ogaaday qaala lahaa wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartaye lain lam tardiinii haddaad ii raalli ka noqon weyso lain lam tardaynanii haddaad raali iga noqon weyso laki adiga zawjan inaan noqdo nin inaan kuu noqdoon ku guursado haddaad diiddo la'aakhudanna waxaan qabanayaa akbara baniika ilmahaa kan u weyn walajlidannahu waan karbaashayaa buu yidhi bituhmatin baan ku karbaashayaa oo shurbi lkhamri khamri cabitaan ah kaan cunugaaga u weyn intaan soo qabtaan leeyahay khamruu cabay markaasaan garaacayaa faاstaشhaarad way la tashatay saalim ibni cabdilaah fii amrihaa arrinteeda faashaara calayha wuxuu u ishaaray bian taktuba inay u qorto lilkhaliifati khaliifkii kitaaba warqad khaliifka inay kitaab u qorto ayuu markaa amray waa yziid bin cabdilmlik yziid ibn cabdilmlik oo dimashik joogaa madaxweynaha markaa ninkani daxaaqna waa barasaafoo madiinuu ka yahay warqad u qor buu yidhi khaliifka kitaaban tashkuu fiihi aad uga dacwoonayso od uga sheeganayso alwaaliya waaliga watadkur aad ku xusayso qaraabatahaa qaraabanimadaada min rasuulilaahi rasuulkaad qaraabo u tahay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh wa raximahaa iyo raximnimadaada fii aali lbeyti aalu beytkaad raxim u tahay ilan xuseen baa dhalay xuseenna cali baa dhalay cali dhankiisana faaduma eh, ah, ah, dhali doonto oo faadumaa dhashay xuseenna marka bacdamaad aalubeydkii tahayna warqadda ugu qor fakatabad way qortay alkitaaba warqad wa anfadad waxay u dhiibtay maca rasuulin adeege lahaa ayada u sugnaadayo ilaa dimashik geynaaya nin rasuul ahoo la diray yay tiri warqaddaan ii qaade yaziid iigu gey maa kaada ma sigin alrasuulu rasuulkii la diray yamdi inuu la baxo ee uu la dhaqaaqo bilkitaabi warqadii xataa jaa'a ilaa uu yimid amru lkhaliifati khaliifka amarkiisa intuu ninkii bixinba yaziid oo warqadii loo wadaybaa amar soo bixiyey ilaa ibnu hurmuza ibnu hurmus ninka la yidhaahdo caamilihi waa ninka uga shaqaynaya caamilkiisii ahaa calaa diiwaani lmaali diiwaanka maalka wuxuu u ahaa asagana kaydhayaha iyo maamulaha xagga maaliyadda fi lmadiinati magaalada madiina bian yaqdama inuu u soo gala calayh korkiisa aaway ninkii ibnu hurmus ahaa degdeg ku soo gal baaldahay dimashik waan yaqduma calayhi liyarfaca ilay suu ugu soo gudbiyo xisaabahu xisaabtiisa xisaab xir baa la samaynayaa wixii maaliyadda baxay iyo wixii soo galay in lagala xisaabtamo faqaama waa istaagay ibnu hurmus yuwadicu asagoo sagootinaya asxaaba alxuquuqi calayhim nimanka xuquuqda ku lahaa asxaabuulxuquuq asaga korkiisa ku lahaa suu u sagootiyo fasta'dana suu dadka u macsalaamaynayo habeenkii oo dhan fasta'dana wuxuu istidaan weydiisto albaabka u soo garaacay calaa faadimata binti xusayn muwadican suu u sagootiyo wa qaala wuxuu ku yidhi innii anigu maadin waan tegayaa ilaa dimashik baan u socdaa fahal laki min xaaja dan ma leedahay xaaje ma kuu sugan tahay faadime faqaalad waxay tihi nacam haa tukhbir waxaad u sheegaysaa amiira almu'miniin bimaa alqaa wixii aan kala kulmay min ibni daxaak wamaa yatacaradu bihi iyo waxa uu igu soo banbaxay ilaya xaggayga waxa uu igu samaynaayo u sheeg bay tihi ninna warqad bay u qortay ka laakiin asagaa u yimidoo farin afkay usii diraysaa wanahu asagu waa ibnu daxaage laa yarcaa inuusan ilaalinaynin xurmatan sharaf liculamaa'i lmadiina culimmada madiine xurmadoodana ma ilaaliyo wa khaasatan qaas ahaan saalim ibni cabdilaahi sharaftiisa ma ilaaliyo intaa iga gaarsii bay tihi falaama wuu dagaalay ibnu hurmus nafsahu nafsadiisa calaa ziyaaratiha booqashadeeda booqashaduu soo booqday ilaa akhbaartan ma gudbin karo ile ninka nin waalioo meesha jooga waayo maxaa kuu geeyey buu gabadhaas ziyaaradeeda maxaaba usoo booqatay adoo iska baxd baa kuu fiicneed id wakti maa kaana uusan ahayn yuriidu mid doonaya an yaxmila inuu qaado shaka waa ahaa dacwadeeda min ibni daxaaq ay ka dacwoonayso ila alkhaliifati khaliifka inuu u geeyo ma rabyo wasala ibnu hurmus waa gaaray ilaa dimashq fii nafsi اlyowm maalintii nafteeda allatii maalintaasoo wasala fiihi uu gaaray alrasuulu adeegihii alladii kaasoo yuxmalu waday kitaaba faadima bint اxusain isna maalin bay galeen ninkii ibnu hurmus ahaa ee khaliifka u yeehay iyo ninkii warqadda ay u dhiibtay isku maalin bay tageen kanna warqad buu wadaa kanna adeeg afkay usoo dirtay falamaa markii dakhala uu u soo galay waa ibnu hurmuse cala khaliifkii istakbarahu wuxuu ka akhbaar weydiiyey can axwaali madiina madiine xaaladeeda war magaalada madiina ka waran maxaa ka jira sicir barar maa jira istiqbaar buu ka weydiisay wasa'ala wuxuu ka su'aalay can saalim ibni cabdillaah saalim ibni cabdilaahi iiga waran wa saxbii asxaabtiisa oo meel fuqahaa iiga waran wa qaala lahu wuxuu ku yidhi hal hunaaka meeshaasi amrun amar ma yahay magaalada madiine arrin ma ka dhacday duu sha'nin xaal u saaxiib ah jadiiru habboon bian yuclam in la ogaado aw khabarun ama khabar duu khatarin dhib u saaxiib ah xariyun mudan bian yudkar in la xuso wax un hadday jiraan ii sheeg saasaa la yidhi falam yadkur lahu umuusan sheegin shay-an shay oo min qisati faadima binti xusayn faadima binti xusein qisadeedii wax uu kaga gudbiyey ma jirin walam yushir bishayin shayna uma ishaarin ilaa mawqifi اlwaadi waaliga mawqifkuu ka taagan yahay iyo dhibka uu ku hayo min saalim ibni cabdillaah xataa si toosaa ah loo weydiiyey oo la yidhi saalimka waran waxba muusan sheegin wa fii maa waqti huwa asagoo jaalisun fadhiyo ibnu hurmuse cindahu amiirka agtiisa yarfacu lahu uu u rafacayuu u gudbinayo xisaabahu xisaabtiisa iddakhala waxaa u soo galay xafiiska alxaajibu waardiyihii waardiyihii albaabka taagnaa yaa e, ibnu hurmus iyo yaziid oo is-ag fadhiya xisaabtii loo gudbinayo waadiyii baa soo galay wa qaala wuxuu yidhi aslax allahu alamiir amiirka allah wanaajiyo inna bilbaabi albaabka waxaa taagan rasuula faadima binti xusain nin ay faadima binti xusein soo dirtay iyo albaabka taagan fatagayara wajhu ibnu hurmus waa isdoorsoomay ilaa hadalkiina wuu qariyey ninkii warqadda faadimo wadayna waa yimid wejigiisii baa doorsoomay markaa wa qaala wuxuu yidhi kolley waa la kashifi doonaa intaysan warqadda imaana iska gudbi buu dhahay wa qaala wuxuu yidhi waa ibnu urmuse ataala allah allah dheereeya e, baqaa'a alamiir amiirka jiritaankiisii cumrigiisii inna faadimata binti alxusayn xamalatnii waxay iga kaa dhiibtay risaalatan adeeg ilayka xaggaaga wa akhbarahu alkhabar markaasuu khabarkii u sheegay ilaan kolley warqad baa soo socotaa intuusan kashifmin buu yidhi iska waxay famaa an samica maba uusan maqlinba alkhaliifatu khaliifkii maqaalatahu oraahdiisa xataa nazala ilaa uu ka soo degay can sariirihi sariirtiisa sariirtii boqortinimaduu ku fadhiyu ka soo degay wa qaala wuxuu ku yidhi laa umman laka hooyo wey hooyo waaye buu yidhi laa umman laka hooyo kuuma sugnaato alam as'aluka miyaanan ku su'aalin can shu'uuni lmadiina madiina xaalkeeso hadda kuma weydiinin wa akhbaarihaa akhbaarteesoo kuma weydiinin an yakuunu ma ahaanayaa ladayka agtaada mila haada alkhabar khabarkan ee kan ah oo kale wataktumuu canii waad iga qarinaysaa miya hadalkan culus oo reer nebi moxamed sal allau alay wasalam dhibaato loogu gaarsiinaayo yaa agtaada ahaaday mana ii sheegaysid miya faاctadara ilay wuu cudur daartay markaa binisyaani ilow waa iloobe raallah buu yidhi uma kabacdi udina waa loo idmay lirasuuli rasuulkii baa la idmay faudkhila calayhi waa loo soo geliyey faaqada alkitaaba kitaabkii buu ka qaaday minhu xaggiisa wafadahu waa uu furay wajacala wuxuu guda galay yaqra'u inuu aqrinayo washararu dhimbilihii naareedna washararu yataaayaru ay ka duulduulayaan min caynayhi indhihiisa waxaad moodaasuu u xanaaqsan yahay inay dhimbilo naareed wejigiisa ka soo baxayaan khaliifka waakhada wuxuu guda galay yadribu inuu ku garaacayo alarda dhulka bikhaysuranin ul ul yaroo xaajirta madaxdu ay qaataan kaana fii yadihi gacantiisa ku jirtay wahuwa yaquul asagoo dhahaya laqad ijtara'a waa dhiiraday miya ibnu daxaakin calaa aali rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam aalkii nebiguu ku dhiiraday miya haddana walam yusikh ma u dheg raaricinayo ma maqlaya miya linusxi saalim ibni cabdillaahi fiihim naseexada saalim ibnu cabdilaahi uu kaga naseexaynayo hal min rajuli nin ma jiraa yusmicnii imaqalsiin karaa sawtahu codkiisa ibnu dixaaq codkiisa qof imaqalsiin kara ma jiraa wahuwa yucadab asagoo lagu cadaabaya fi lmadiinati magaalada madiina wa ana aniguna calaa firaashii haada firaashkaygaan aan saaranahay oo fii dimashq aan joogo yacnii sawt ibnu daxaaq buu ula jeedaa qof ma jiraa ku awood u leh inaan ibnu daxaaq u diro meesha lagu soo garaaco la cadaabo aan isagoo oynayan aan inta ka maqlo hal noocaas ma heli karaa faqiila lahu waxaa loo yidhi nacam haa yaa amiira almu'miniin wuu jiraa laysa lilmadiinati magaalada kuma sugna laakiin laysa ma ahaanin lilmadiinati magaalada ilaa cabdulwaaxid bin bishrin annadariyu ninka lagu magacaabo maahane fawallihi iyaah asaga u tawalliyo arrintaa asaga u dhiib wahwa muqiimun wuxuu joogaa al'aan hadda fi aa'ifi aa'if buu ku sugan yahaye ninkaasaa ku fiican faqaala khaliifkii wuxuu dhahay nacam wallaahi nacam innahu lahaa haa wallaahi haa buu yidhi asagaa iskale arrintaa uma kabacdi dacaa wuxuu u yeertay khaliifkii biqirtaasin warqad wa kataba biyadihi gacantiisii buu ku qoray xataa karaaniga uma dhiibin wuxuu qoray min amiiri اlmu'miniin bay ka timid warqadan yaziid bin cabdilmelig ah ilaa cabdilwaaxid bin bishri annadari bay u socotaa assalaamu calayka nabadgelya korkaaga ha ahaato amaa bacdu salaan kadib fa inii anigu qad wallaytuka waxaan madax kaaga dhigay almadiinata magaalada madiino faidaa jaa'aka hadduu kuu yimaado kitaabii warqadayda haadaa ee midaan ah fatawajah ilayha aad madiino soco dhaqaaq baa la yidhi wacazil cazil oo jagada ka qaad canhaa xaggeeda ka cazil ibnu daxaak ibnu daxaak bedel waafrid ku farad yeel oo waxaad ku rogtaa calayhi korkiisa kharaamatan ganaax miqdaaruhaa qadarkeedu uu yahay arbacuuna alfa diinaar arbacuuna alf afartan kun oo dinaarna tacsiir ugu sameeyo garaamaan uga qaad wacadibhu canaano oo garaac cadaab xataa asmaca ilaa aan maqlo sawtahu codkiisa min almadiina madiina codkiisa ka imaanaya aan meeshaan ka maqlo warqadda saasuu ugu qoray akhada wuu qaaday saaxibuulbariid boostaalihii alkitaab warqaddii buu qaaday ninkii beriidkee waa boostadee wamadaa wuu la dhaqaaqaya xuho asagoo boobsiinaya alkhudaa tallaabada naxwa طaa'ifi dhanka daa'ifo wuxuu u socdaa cabdulwaaxid in geliraad inuu warqadda u geeyo dhanka alkhuda naxwa طaa'if can ariiqi lmadiinu qaaday dhanka madiina falamaa balaqa markuu gaaray almadiinata magaaladii madiina lam yadkul uma gelin calaa waaliha waaligeedii ibna daxaak ila ninka laga dacwoonaya waaba asage walam yusallim calay mana uusan salaamin faawjasa wuu dareemay laakiin nin caqli leh buu ahaa faawjaza alwaali waaligii wuxuu dareemay khiifatan cabsi fii nafsihi nafsadiisa nin yaziid soo diray oo khaliifkii soo diray oo madiine yimid oo aan kuu imaanina arrin baa jirta buu yidhi wuu cadsaday wa arsala ilayhi adeeg buu u diray guriga uu degan yahay yuu dhaa iga soo waca wa dacaahu ilaa baytihi gurigiisuu ugu yeedhay waa ninkii warqadda waday waa u yimid wa sa'ala wuxuu su'aalay can sababi quduumihi sababta uu u soo galay walam yabx lahu bishay waxna uma caddayn marka walam yabx uma caddaynin lahu asaga bishay waxba waxaan u socda male buu yidhi farafaca ibnu daxaaq wuxuu kor u qaaday darafa firaashihi firaashka uu ku fadhiyo darafkeeda yuu kor u qaaday wa qaala wuxuu yidhi undur war fiiri int waa ninkii warqadda waday fa nadara waa fiiriyey fa idaa kiisun boorsaa ku jirta kiis qad mulia la buuxiye danaaniir danaaniir baa ka buuxda lacag fara badan fa qaala wuxuu yidhi haadihi tani alfu diinaari waa kun diinaar walaka calaya cahd ullaahi wa mihaaqahu ballan alle iyo mihaaq allaad igu leedahay in anta haddaad adiga akhbartanii ii sheegto can wajhatika waxaad u socoto iyo wamaa fii yadiga waxa gacantaada ku jira la adfactaha ilayka waan ku siinayaa buu yidhi dhammaan kunkaa inta ku jira oo diinaar adaa iskale leh marka hore wuu diida hadda lacag buu rabaa inuu ku sirsiro laadfacannahaa ilayka adaan kuu dhiibayaa walacagtumanna waana kuu qarinaa daalika arrintaa asagaa sirta ii sheegayna dhihi maayo faahbara wuu u sheegay marka lacag buu arkay ilaane wuxuu yidhi warqadaasaan wadaa saasayna wax u jiraan fadafaca ilayhi lmaal maalkii buu u siiyey marka wuu u dhiibay waqaala wuxuu ku yidhi waa ibna baxaage tarab wuxuu yidhi tarayaf nagow waxoogaa ku daah waaye hunaa meeshaan alaa layaalin saddex habeen joog buu yidhi xataa asila ilaa aan gaaray ilaa dimashq ilan waa nin loo soo socdo dimashq baan aadayaa uma kabacdi markaan dimashq gaaro uma amdi bax ilaa maa umirt bihi wixii lagu amray sameey waayahay buu yidhi zamma wuu xirxirtay ibnu daxaaq rakaa'ibuu safarkiisii waqaadara wuxuu ka tegey waqaadara wuxuu ka baxay almadiinata magaalada madiina litawihi isla markiisaas waa daqiiqadaa buu dhaqaaqay wamadaa wuu socday yaxuhu lmataaya asagoo gaadiidkiisa dedejinaya naxwa dimashq dimashq dhankeeda dhanka dimashq yuu gaadiidkiisii u dedejiyey falamaa markii balaqahaa uu gaaray magaaladii damashq dakala wuxuu u galay amiirkii ma aadine dakala wuxuu u galay calaa akhi lkhaliifa khaliifka walaalkiisa maslamata bin cabdilmelig waa yaziid ibni cabdilmelig maslamuu u galay ilaan waa walaalka boqorkii eh. wa kaana wuxuu ahaa asagana sayidan sayid ayuu ahaa aryaxiyan aryaxi ah aryaxiyan macnaha khuluq u saaxiib ahoo macruufkiisu fiican yahay nin dadka wax u qabta buu ahaa saaxibu najdatin sharaf iyo kayrna u saaxiib ah falamaa markii saara uu ahaaday bayna yaday hortiisa waa ibnu daxaake eh qaala lahu wuxuu ku yidhi ana fii jiwaarika ayuha alamiir magantaadaan ku jiraa amiirkiiyo hadalba saas uga bilaabay ana anigu fii jiwaarika magangeliyadaadaan ahay ayuha alamiir faqaala abshir bikhayr buu dhahay ilaa nin khayr badan buu ahaa khayr bishaarayso dhib ma laha bishaarayso buu yidhi wamaa sha'nuka sha'nigaagu muxuu yahay faqaala wuxuu yidhi ina amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodii naaqimun calaya wuu ii caraysan yahay waa mid ii caraysan calaya dushayda wuxuuna iigu caraysan yahay lihanatin qalad iyo simbiraxasho badarad minii iga dhacday qalad iga dhacay buu iigu xanaaqsan yahay arrintaa wax iga qabo ma usan weydiinina faqadaa wuu dheentay maslama calaa yaziid walaalkii yaziid buu u galay wa qaala wuxuu yidhi inna lii aniga ladaya inna lii ladaa amiir muminiin inna lii aniga waxaa iiga sugan oon ka rabaa ladaa amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda agtiisa xaajatan dan war niyo dan baan kaa leeyahay walaalow buu yidhi faqaala yaziid wuxuu yidhi dad waxay ahaayeen cajiib badan kullu xaajatin xaaje kasta laka adi aad u baahan tahay maqdiyatun waa laguu gudayaa maa lam takun haddaysan ahayn fii ibni daxaakin ibna daxaak arrintiisa haddaad ibnu daxaaq arrintiisa iigu socotid maya buu yidhi hadda iska laabo wixii kale oo dhan laakiin waa kuu qabanayaa fa qaala maslama wuxuu yidhi wallaahi maa ji'tuka kuguma imaan walaalow ilaa min ajli asaga darti maahane waa ibnu daxaaq waxaan kuugu imid arrintiisa fa qaala wuxuu dhahay wallaahi yaan ku dhaartaye laa ucfiihi abadan weligay ma cafinaay buu dhahay ibnu daxaaga wallahi inaanan saamaxayn faqaala wuxuu dhahay wamaa dembuhu dembigiisa muxuu yahay muxuu sameeyey faqaala laqad tacarada wuxuu u soo banbaxay lifaadimata binti اlxusayn wahadadahaa waa handaday watawacadahaa waa u hanjabay waarhaqahaa waa cabsi geliyey gabadhii nebiga sal اllau alيه wasalam yuu saa yeelay walam yusik mana u dheg raaricin oo ma maqlin linusxi saalim ibni cabdilah nasiixadiisa fii amriha arrinteeda fahabba shucaraa shucaradii abwaaniintii almadiina ayaa booday jamiican dhammaantood yahjuunahu ayagoo asaga weeraraya shicir baa lagu weeraray watafiqa waxay guda galeen sulaxaa'uhaa dadkii fiicfiicnaa ee reer madiina wa culamaa'uhaa culimmadeedii ura inay caddaynayaan ay bannaanka u soo bixinayaan yaciibuunahu wa culamaa'uhaa waxay guda galeen duran bay guda galeen dhammaantood dheh yaciibuunahu inay wax canaananayaan inay wax ka sheegayaan faqaala maslama wuxuu yidhi anta washanuka adii sidaa doonta yeel markaa anta adii washanuka shanigaaga waaye macahu asaga ibnu baxaag yaa amiira almu'min mar haddaad dhaaratay khalaas aniga waan ka baxay faqaala yaziid wuxuu yidhi murhu amar gurigaaga sooma joogo amar an yacuuda ha laabta ila almadiinati magaalada madiina liyunfada si loogu fuliyo waaliyahaa waaligeedii aljadiidu ee jadiidka ah amrii amarkayga fiihi asaga xilkana ha laga qaado canaantiina ha la canaanto wayajcalhu taana ay ka dhigto cibratan cibro liayrihi asaga kayrkiisa min alwulaad dadka eh, barsaafyada ah inay cibro u noqoto farixa way ku farxeen ahlu lmadiina acdama alfaraxi faraxkii u weynaa biwaaliyahum waaligoodii bay ku farxeen aljadiid ee cusbaa wasarahum way ku farxeen wasarahum xasmuhu waxay ku farxeen oo kaloo farxad geliyey go'aankiisii fii tanfiidi amiiri اkhaliifa khaliifka amiirkiisa uu ku fuliyey bibni aaak ibnu daxaak wasdaaduu waxay ziyaadsadeen tacalluqan jacayl bihi amiirka cusbaa ay jeclaadeen xiina wajaduhu markay heleen yadhabu inuu ku socdo madaahib alkhayri wadooyinka khayrka walaa yaqtac uusan goosanaynin amran arin oo min umuurihim umuurahooda ka mid ah in laistishaara inuu la tashto maahane fii arinta alqaasim bin muxamed ibni abi bakr iyo wasaalim ibni cabdillaahi ibni cumar famarxaa soo dhowaad baa u sugnaatay likhaliifati lmuslimiin muslimiinta khaliifkoodii yaziid ibni cabdilmelig ahaa watajilla soo dhoweyn baa u sugnaatay watajilla waxaa uga sugnaaday dheh lilslaami alcadiim islaamkii weynaa alladii kaasoo abadaca soo saaray haadihi اlmul tusaalaha asaga ah wa sanaca sameeyey oo soo saaray ulaa'ika arijaal raggaa ayaga ah raggaa qiimaha badan islaamkii soo saarayna khayr iyo wanaag iyo cadamo iyo sharaf baa u sugnaatay wa ilaa liqaa'in aakhara waa la kulan dambe haddii rabbi idmo maca ataabiciyi اljaliil taabicigan ee qiimaha badan saalim ibni cabdillaahi bni cumar ibn khaaab mar labaad buu noo soo noqon doonaa asagana haddii rabbi idmo waa inuu habeenka sabtiga soo geli doonto haddii rabbi yidhaahdo iyo saalim ibni cabdillaah oo mar labaad noo soo noqon doonaa wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa aclam